ha baarlamaanka ama lasoo magacaabay madaxweyneyaashu magacaabaan waxay ku dhaartaan haaliban uqsimu billaah alcadiim an akuuna mukhlisan lilmalik walwaطan wa an uxaafida cala dastuur saddexdaa qodob bay israaciyaan sida dastuurka urdun iyo yeman iyo maxaan ku dhahday kuwait intuba ku qoran haddaad odhan lahayd waxbaan kaartaynaya waxbaan isdaba marinaya oo dhaartaas tawriyaan oga jeedaa iyo dusmaalaysi fi saxiixi muslim waxaa ku sugan alyamiinu calaa niyati lmustaxlif dhaartu waxay ku soconaysaa oo loo qaadanayaa ruuxa ku dhaarsanaya wuxuu aaminsan yahay adiga waxaad aaminsan tahay ma ah hadduu gaal ku dhaarsanhayo ood marada geedka u saarto sharcigu wuxuu ictibaarinaya dhaartaada inay dhab tahay tawriye lagaa yeeli maayo inaad ruux mara geed u saarta lagaa yeeli maayo dastuurka waxaan oga jeedaa kitaabka rabbiga ee lagaa yeeli maayo meliga waxaan oga jeedaa ilaahay lagaa yeeli maayo oo boq boqora ah. meligu waa boqorka ku hoostaagan dastuurku waa qodobahay qorteen alyamiinu calaa niyati lmustaxlif dhaartu waxay ku soconaysaa ninka ku dhaarsan haya wuxuu u qaadanaya dhaartaada ma aha adu waxaad maagan tahay iyo waxaad doonayso allahuma inaad qasban tahay mooyeen oo dirqi iyo ikrah jira mooyeen madaahirta uu ka muuqan waxaa ka mid ah in gaalada laga cafiyo fi daar اlislam min alqada alislaami wa min ataxaakumi ilayh wa icطaa'ihim xuriyata ataqaadi fima baynahum bal rubama waxaa laga yaabaa in loo dhiso maxaakim cusub oo madax bannaan oo hayr islaamiya ah fii majaali atashriic gaalnimada ama diin la-aanta badan ee ka muuqanaysa waxaa ka mid a ah in gaalada caalam islaami ku nool sida carabahoo kale iyo meelo kamidaba in la yidhaahdo maxaakimta sharciga islaamiga ee ku yaalla wixii ka soo harayba gaalada uma taalo nasaarada iyo yahuudda jooga iyo gaalada kale waa ka madax bannaan yihin una xukuntami mahayaan qudaadda muslimiinta ah xor bay u yihiin cidday doonaan inay u tagaan bal mararka qaarkood waxaa loo dhisaa maxaakim madax bannaan oo iyagu ay leeyihiinoo waxooda ay ku xumaystaan majaalaadka tashriica waxaa ka mid a ah jaahiliyada ka muuqanaysa in xukmu ljizya laga riday gaaladoo dhanba wixii ahlu kitaab ah ama kheyrkoodba laguna bedelay mabdaa loo yaqaana mabda lmuwaatana wadaninimo baa lagu bedelay iyadoon la kala saaraynin bayna alkitaabi walmuslim walkaafir walmuslim waxaa ka mid a ah in la baabiyey xuduud oo dhan wa khaasatan xadu ridda majaalkaas marka waa majaalka tashriiciga ah majaalka markaan u nimaadno fikra fikirka iyo haqaafada aqoonta markaynu u nimaadno meelahay ka muuqanayso abra suwar aljaahiliya waxaa weeyaan akhdu culuumi alkufaar wa aaraa'ihim alkufriya waalthaqaafa birumatiha wa nashriha fi lmujtamac alislami can طariiqi الtacliim aw wasaa'il اliclaam biduni faxsin aw tahdiibin aw tanqiib kow marka la marayo waxbarashada iyo ilbaxnimada iyo la eegayo iyo aqoonta guudba la eegayo muslimiintu waxay qaateen mabaadi'dii gaalada iyo thaqaafadoodii iyo afkaartoodii ummaddana lagu faafiyaa bulshada islaamka ah ayadoo loo marayo iskuulaadka iyo jaamacaadka loo marayo ama warbaahinta iyo wasaa'il iclaamka loo marayo iyadoon la kala saarin maxaa in anfacayo maxaase ummadda dhib ku ah maxaa diinteenna ka hor imanaya maxaan ka hor imanaynin la eegi maayo iyadoo la ogyahay afkaarta thaqaafiga ama tacliimiga galo wataan boqol kiiba siddeetan ay khilaafsan tahay mabaadida islaamka sidaa nadariyada daarweyn ee taqaaneen ee ohan odhanayay bulshadu insaanku asalkiisa wuxuu ka yimid doofaar ama daanyeer buu ka yimid daanyeerkuna dixire buu ka yimid wax la garan waayey nadariyadii ahayd nashat lkown adduunku qaabku ku bilowday qarax weyn baa dhacay adduunka halmar ka dhacay kadibna samaawaadii waxaa soo baxay maalmo iyo habeen iyo dhul baa soo baxay cer infijaar alcadiim wax la garan waaye sayniska lagu qaadan jiray waad garanaysaan nadariyada ah in loo tiriyo wax kastoo dhaca dabeecada in waa dabeeca waa dhacay saasay noqotay sudfa ahaan waxaasoo dhan baa ka mid a in la aamino in waxaan maadada ama atamka uu yahay shay qadiim ah waa juz laa yatajaza ma dhammaado waxaan dhamaan adduunka ma jiraan oo mabda kufri ah jahamiyadana kasoo jeeday wax la garan wayo falaasifada baa ka mid a waxoo dhan ba aynu soo laabanay waxaan leeyahay manaahijta wax laga barto ama ummadda laga jiheeyey ee waxbarashada ee bulshada muslimiintu maanta ay haystaan boqolkiiba kiiba siddeetan ama sagaashan waa nuskha dibqa alasli can mabaadi lkufri wathaqaafa alkufriya manaahijtay gaalow lahayd un baynu soo qaadanay luqadeenna baan u turjanay haddii soomaaliya la joogay mabaadidii iyo manaahijtii gaaladu ay lahaydee carruurta wax ku baranhayeen baynu soo qaadnay somalia baa lagu turjumay sayniskoodii umbaa la soomaaliyey juqraafigoodii waynu somaali taarikhdoodii waynu soomaalina stalin iyo markis baa lagugu dhigahayaa somalia maxaa kaa khuseeya ma odayga awowga lagaaga sheekeey lama yaqaan almihim waxaan leeyahay manaahijtii caalam alislaami ama carab ha noqoto ama caajim ha noqoto ama meel kastaba ha noqoto waxbarasho ee wadamada taalla aminkana taallaay waa nusqa waa buug labaad nuska waxaan uga buug labaad weeye oo afkeenna un lagu qoray ama ama la cariyeeyey ama la soomaaliyey taa waa in la iska ogaado waxaa ka mid a ah mabaadi madaahirta jaahiliga fi majaali اlfikri wاthaqaafa alidnu lkufaar biinshaai madaarisa wa jaamicaat fi diyaar اlislaam bal in loo fasaxo gaaladii dhex deganeed caalam islaami inay furtaan madaaris iskuulaad jaamacado ummadda baraysa gaalnimo iyo ilxaad iyo fisqi iyo diindaro sida khaasatan ku badan sham oo kale lix afarta waddan ee sham loo yaqaanaba ciraaq masar iyo bakistan eh, jazaa'ir indonesia iyo bacdu manaadiq alkhaliij oo kale khaasatan intuba waa dhacdaa waxaad ugu laaban kartaa faahfaahin badan hadii looga baahan yahy masalada masale khatara weeye kitaabka loo yaqaan altabshiir walisticmaar fi lbilaad alcarabiya iyo kitaabka loo yaqaana alislam awdacna alqanuuniya iyo kitaabka loo yaqaana alghazw alfikri fi lkhaliij alcarabi waa risaalo manchestera wey waxaa kamid ah waxyaabaha kuu muuqanaya jaahiliyada iska caday banaanka taalle markhaati madoontada ah alitifaqaat athaqaafiya bayna duwal alislamiya wa bayna hayraha biduuni qaydin wa shuruud waxaa lagu leeyahy waxaa la gelayaa dowladdii islaamka ahayd iyo gaaladii qaybo kamid a ah. waxay wada gelayaan wax la yihahdo isdhaafsi aqooneed tabaadulu thaqaafaat gaal qaawan baa loo keeni ardadii waay u khudbayn duruus bay sheen seminaar bay maalmo u furi faajir kale la keeni oo maraykanka iyo ama yurub ka yimid ama canada ka yimid ummadda u khudbayna ardu maalma haysanhaya jaamacadda dhan baa laga dhigay inuu aroos ka dhacaya xaflad baa lagu qaban idan ninka loo yeedhanayo iyo wuxuu ka hadlayo iyo ummadda wuxuu u sheegay midna qeyd ma laha leanna dowladdan islaamka sheeganaysa iyo kuwan gaalada ah heshiis bay wada galeen in la afkaarta iyo aqoonta macallimiin baaba la ergin hayaa ummadda gaalnimo iyo diin la-aan taasna waa arrin iska eh, taqaafa waaba lagu galaa heshiis baaba lagu galaa majaalaadka kuu muuqan waxaa ka mid a bicihaad in ardo la diro aqoon-yahan baa la diri baa lagu leeyahay dakaatiraa la diri dhallinyaraa la diri gabdhaa la diri caalam alkufri baa loo dirhaya maxay soo baran gaalnimo ama gaalnimo wax ku dhoway soo baran ama dhaqan xumay soo baran hadhow ilmuhu wuxuu soo noqonaya asagoo walacsan oo uur shan bilood ah oo gaalnimo xambaarsan iyo diin la-aan iyo dhaqan xumo kaasaa wuxu hadhow noqonaya aqoon-yahanka ummadda indheergaradka khabiirka ninka laga dambeeyo fadhiga looga istaago musiibadana haysatay bay ka mid tahay bilaad alarabiya loo diraya ama arbiya biduuni dawaabit wa macaayir islaamiya bal waxaa laga yaabaa in wax baahiba ayna soona haynin wax naga maqanba uusan jirin ayib hadday jirtana baahidu aysan ahayn baahi daruuriya aysan ahayn intu waa dhici kartaa waxaad ugu laaban kartaa faahfaahinta masaladan qodobkan kitaabka loo yaqaano hijrat alculamaa min alcaalam alislami lidoctor maxamed cabdcaliim muusa safxada boqol iyo saddex ilaa boqol iyo shan haddaynu u nimaadno majaalka akhlaaqda iyo aadaabta iyo anshax iyo usluubta fi lbilaad alislaamiya say u khariban tahay nuska ibqa aslan iskaga tahay waad la yaabaysaa qodobka kugu darana kuu muuqana waxaa weeye in acdaad fara badan dad bulshooyin badan oon muslimiin ahayn ay ku nool yihiin caalamu caalamulislaami kuwaasoo iyo habeenba usoo jeeda inay dhaqan xumada iyo zinada iyo khamrada iyo baktiga iyo waxay fan iyo sugaan ku sheegaan ay faafiyaan mujtamacana ay baabi'iyaan oy dilaan dhaqankiisii iyo xeerarkiisii islaamiga ah kadibna ay dhisaan holol waaweyn iyo santaro waaweyn oo sin ee shaleemada iyo riwaayada lagu dhigo wax loo masraxiyaad loo yaqaan baarar waaweyn oo khamrada lagu cabo habeenka lagu caweeyo sharaamiid in la keeno dumar jirkooda kaee ka ganacsada taasoo iska cad qaabka wuxuu fulinaya ama waa shay cadoo makshuuf oo cid kasta ay dareemi karto ama waa bituruq mukhaadica oo indheergarad garad mooyeen caamadu ama dadka ma kasta ah aysan fahmi karin waxaa intaa kaaga daran dhaqan xumada ay gaaladu faafinayaan ama kuwa gaalricanta ay bulshada dhexdeeda ka faafinayaan dowladihii islaamka sheeganayay shati bay u siinayaan ruqsa ruuxi loo geen sharci baa loo siinaya oo ku shaqaysta hawshaan oo ku qabto waa musiibana haysatay ka mid tahay bal bacdu culammada qaarkood ama dakaatirada islaamiyiinta weliba ay shucuurka diiniga aada ugu jiro inta badan isku day inuu caalam islami difaaco wax kastaba oo inta tabartiisa ah nasaaix uu ka jeediyey yaa marka dambe markuu la yaabay qaabka wuxu socdo yuu ka dayranaya doctor maxaa cayal bar ninka loo yaqaan oo adugu soddonka sane udambeysay tijahaas tijah islaami ahaa ninkaa wuxuu leeyahay markuu ka hadlahayo caalam islaami qaabkay khamrada oga shaqeeya dowladaha wa tubiixu mucdamu alandima buuri dowladaha badankood way baneeyaan shurba alkhumuuri kamaa tubiixu alriba wazina walliwaad yani andimada dastuurkii dowladda caalam islaami lagugu sheegahayo ayaa shati kuu siin ama kuu fasiixoon kugu qabanaynin oon ku taabayna khamrada in la cabo zinada ribada liwaadnimada khaniisnimada wey mataa kaana bayna caaqilayni duuna ikraabo marba haddii liwaadkii iyo zinadii dadka isku samaynhaya laba ruux oo qaangaada ay yihiin xaggana aan laysqasbin waa fasaxanta hadhan waxa lagu leeyahy caalam islaami dowla islaamiya caadila lagula soo taagan yahay wla tucaaqibu clى dalika ila ida kana dalika yushakilu ictidaaءa clى اlآkhariina mil alqiyam bficli faadixin fi makani caamin faina alcuquba takunu fi اlgalibi gharama basiطة aw sijn la yaziid can shahr lagugu ciqaabi mahayo dembi ma aha laguma eedayn karo ninkii xataa faraha la laaca laba khaniis oo iska faraxanlhaya isagaa la xidhhaya xorriyaddii dadka faraha laga shaalleh far dheeraatayna fadul baa tahay xabsiga tag adaa bangaana lagu dhigahaya allaahuma in falka ay sameeyeen uu xadgudub ku keena bulshada kale mooyeen buu dheh waa maxay meel caama ummaddu iska fadhiday baad xisaabtiina ku bilowdeen marka hadaa khalad sameeyey lakin haddaad xagga tagtaan meel cidla laydin taaban maayo boolisku ad idin laydin taaban maayo waa fasaxantiin soo qaangaar ma taha aduguna qaangaar waa fasaxantiin haddayse meel facshir hawshu ka dhacdo xogo waa ganaaxi ganaax fudud oo khafiif ah oo markuu u badan yahay bil xadhiga wey ama aad iibsan karto boqol riyaal ama boqol dolar noqonay maca salaam calan ruuxi gubayna wuxuu ahaa saddex kun dolar la soco calanka yuhuudi ninka gubayna waa kun dollar iyo sanad xadhig ah labadii liwaad iyo khaniisnimo iyo zino iyo ribo iyo khamra fasaxana waxaa lagu leeyahy waa intaas hadday meel meel banaan bulshada ku aafeeyaan ku kharibaan oo kusoo dhacdhacaan bulshada lakin hadday iskood afuuftaan waa fasaxan yihi waxaa kaaga daran buu sheekhu leeyay dhegeysaha wadaadkaas wa tuxaaribu kathiiru min alandima dowladaha badankood ama in badanoo ka mid ah waxay la dagaalamaan attadayuna in diinta lagu dhaqmo bay la dagaalamhaya xaggan khamradii iyo liwaadkii khaniisnimadii iyo zinadii iyo ribadii iyo khamradii intuu rabbi diidayba ee diintu la dagaalanto o dhanba eed soo martay ninkii liwaad sameeya ee qaangaadh ah waa dil toogasho ah sawaaun kaana muxsanan aw hayra muxsan waad soo marteen wa maca dalika waa fasaxan yahay laakiin yaa weylag maalinkaad garhka la baxdo sarwaalka gaabsato shanta waqtina aad tukato dowladaha qaarkood marka waxaa tahay balaayo iyo musiibo soo kordha inuu qabto wey wa tuxaaribu kaiiru min alandimati tadayuna khawfan mima yusamuunahu altataruf addiini walidalika najidu kaiira min alandimati fi bacdi albilaadi alislaamiya tuxaaribu alxishmata walxijaaba watadayuna ashabaabi watanhamisu andimat alamniya fi muxaarabati kuli mutadayinin wakhaasa ida kana shaaban multaziman bisalaati alfajri fi lmasjid watatahimahum biashnaci tuhami waaqdaciha limujaradi anahum yadcuuna ila liltizaami bilslami washarica alislamiya alhara wa fasal bihi khabiiran isaga hawshaas sheekha la weydinaya waa nin ku dhakhtar ah oo aada masailka wax uga qoro sacuudiyana asalkiisa inu yamani ahaan umalaynayo kitaabkiisa mushkilat lmuskilaad loo yaqaana walmukhadiraat safxada soddon iyo sagaal borka ku qoranya xuri ihi dawlado badan waxay la dagaalamayaan buu xishmada yani xishoodka usluubta dhowrsanaanta xijaabka dhallinyaradu inay diinta qaataan mukhaabaraadkooda iyo andimadooda amniga ah ciidamada amniga waxay ku mashquulsan yihin bui in lala dagaalama hawsha ayadaa xijaabka iyo xishmada iyo usluubta iyo anshaxa dhallinyarada diinta qaadanaysa taasaa waqti badan lagu bixin buuri oo lala dagaalami khaasatan markuu ninku nin dhallinyaro a yahay shanta waqtina uu tukado khaasatan salaada fajr uu masaajid ku tukado isagoo hahamsana hadduu guriga iskaga tukado masaajid uu e, darmuus sutra ka dhigto waa fasaxan yahay laakiin haddii la arkay inuu shanta waqti uu jamaaca ku tukanaya khaasatan salaada fajr uu masaajidka soo aadahayo ninkan matoor weyn baa ku rakiban matoorkan hadhow dawladdu baabi'in doonaa waa in laga baabi'iyo bal dawladaha qaarkood markaad erabood ka degeysa garhka lagaa xirahay ma gelaysa adoon garhku wiila waa in lagaa xiro sida tunis iyo maqrib iyo jazaair iyo meelo ka mid a ah ayb shanta waqti warkeed joojiba waa inaad soo qaadato kaar markaad masjid bilaal ka wareegayso eeladii sigiskan ku tukan waa inaad xaafaddan booliskeeda u tagto tiraada la socda habeen dambe waxaan ku tukan doonaa sigiska haddii lagugu arko adoo sigis ku tukanaya waa xarig bangaani baa tagaysa waxaa la diidan yahay ummaddu inay isku tagto dhalinyaradu isku tagaan dadku isbarto bulshadu bulsha wada tashato dhibkeeda iyo baahida is ogaatay waxaas o dhan baa la diidan yahay waa inaad kaar soo goosato kamaandhaad u qadanaysaa masaajidka ku tukanayso intii kamaandhaha masaajidkan ulahayd haddii lagu arko waa la weydiin waa la qaban dhab maxaad ahaydeen waa inay caddayn karaan inay safar waddanku yimaadeen halkaa degan yihiin masaajid baa raqam laguu siin kamaandhaha meel kale adaad la tagtan ada istiqaan waxa loo ley waa duwal caalam islami waa islam baa lagu leeya taa la soco hadda haddaad tarda waa gaalan waxa lu khaariji baa taa takfiir baa ta haddaad tarda waa gaalo kuwa ayaga adaa takfiira lagu leeya la soco <clears throat> mar labaad sheekhu wuxuu leeyahay wrqma ana alislaama yuxarimu alkhumuura taxriiman qaciya wayamnacu tadaawulaha wa baycaha wa tasniicaha ila kalaamin طawiil ila ana mucdama adduwal islaamiya dhegeysa hadda islaamku asagoo la dagaalamay uhi khamrada samaynteeda iibgeynteeda ka shaqaysigeeda cabitaankeeda waa taxriim qaci ah buu uhi suuratu maaid ahri meelo badanna shareecada fiiri si iyadoo si kastaba tahay haddana dowladaha adduunka maanta jooga islaamka sheegta badankood bu ku yidhi badankood ana mucdama duwal islaamiyati carabiya wa ajamiya kala qaadi indunuusiya iyo bakistan oo ajami ah iyo afghanistan iyo kuwan carabeed intuba isku soo dara ilaa carabta ila somaliya baa ku jirta jamaca duwal carabiya katirsan ka tirsan tahay tasnacu lkhumuur khamraday sameeyaan bur wa turawijuha wa tubiixu istikhdaamaha wlitijaara biha wa tushakilu lkhumuuru juz muhima min dakli dawla fi lmaqrib wa tunis waljazair si fican u dhegeysa way baneeyaan culamadu waxay leeyihiin ruux haddaad tirada khamro way kuu bannaan tahay kaafir bilah alcaliim baa tahay iska badaayada cabi adugu waxaa tira way kuu bannaan tahay mii bannaan tahay khamradu kaafir bilahi alcadiim ayib aniga kugu raacay anigoo og khamradu inay xaaraanta haddaan kugu raaco tashriica aad dejitaan adigna kaafir baa tahay huwa wuxuu ku jiraa fii shirki almr aniga raacay cabana waxaan ku jiraa fii shirki aaca alaa lahu alkhalqu walmr waa inaga soo faafahin maslada ayaa dib ha lagu laabta sheekhu wuxuu ku yidhi khamraday sameeyaan wayna xayisiyaanba intii idaacadaha laga hadlaaba imaanka lagaa soo ridaba ilaa istiraad maba cabtaaba waarkeedaba ayib waxay baneeyaanba in la isticmaalo qaanuuntooda ku qoran tahay dastuuradooda ku qoran tahay kitaabadooda yararkaa bal in laga ganacsaday baneeyaanbu bal dowladda dakhligeeday inkamkeeda qayb weyn oo kamid a wey waaba lagu xisaabtamaaba inkamka dawladda soo gala qeyb weyn oo kamid a waxaa ah khamrada ka ganacsigeeda samaynteeda geedaheedao la abuuro iyadoo la suuqgeey sida maqrib morocco iyo tunis iyo jazair wuxuu ihi sheekhu wa fi athnaaءi alxarb aliraaniya alciraaqiya fi اthamaaniniyat dagaalkii dhex maray ciraaq iyo iiraan marka la maray sidiy tobanaadka meelahaas qaama sadam xusein bibinaa'i akbari masnacin lilkhumuur fi sharq alawsat buuri sadamba wuxuu dhisay warshadii ogu weyneyd ee bariga dhexe ee khamro samaysa bariga dhexoo dhan warshadda ugu weyneed ee khamro soo saartay samaysa xilligaasu dhis caamada somalidna tobadkan waxay leeyihin tawxiid buu ku dhintay sabxada soddonaad almuhim ilahay bay u taallaaye adoo sabxada soddonaad kitaabka aan kuu sheegay ugu laab kitaabka aan kuu sheegay muxuu ahaa mushkilat lmuskiraat walmukhadiraat ninka loo yaqaan alimaam albadr alrashiid alxanafi wuxuu leey waman ajaaza bayca alkhamri kafar waman ajaaza bayca alkhamri kafar bayca alriba wاlzina wاlliwaad wa xarb اddiin waxaaso dhan ba iska soo daa bal khamrada keliya haddaad banayso inay bannaan tahay ilan qanunka bay ku qoran tahay kafar kitaabka loo yaqaano aljaamic fi alfaad alkufr sabxada sagaashan iyo labaad buu hadalka ku yaallaa lakin naqlan can kitaab qawaacid fi bayaan xaqiiqati اliman mar labaad sheekhu wuxuu leeyay doctor cali albar wa tuctabar lubnaan min ahami albilaad alcarabiya alati tuntij alxashiish xashiishka waa khamrada laga sameeya baalkan siisuuna u yahay mukhadiraat waa qaybaa lagaga dara walufyuun wa tashtahiru almaqrib bizaraacati alxashiish wa tuujadu zaraacatu alxashiishi ayda fi الsudan wa tashtahir alyamanaan alshimaali waljunubi bizaraacati alqaad bilidaafa ila الsomaal waa la soo galay rama ana aljaamica alcarabiya adkhalathu fi daa'irat almuqadiraat wuxuu leeyahy sheekhu lubnaan waa wadamaha caalam alislaami ugu weyn ee soo saara xashiishka kana suuq geeya kana shaqaysta ofyuunka sidoo kale morocco kale waxay caan ku tahay bizaraacati alxashiish baashan lala dagaalama adunka lasku isku haysta khamrada maanta ka daran waxaa kaloo laga helaa buui abuuritaanka xashiishka lagu abuuraa sudan dawla islamiya waa la soco yaman labada yaman koonfur cadan iyo sancaba iyaduna waxay caan ku yihiin bizaraacati alqaad qaadku waa addaraja aluulaa buu ku jiraa fi aljaamica alcarabiya inuu yahay mukhadir qodobka koobaad weeye mukhadiraadka waxay u qaybiyeen afar darajo qaybta u daran qaybta ku xigta qaybta ku xigta afar qaybood qaybta u daran waxaa ku jira qaadka ka mid a ayib wadaadahaasona qayb ka mid a waa quut lawliya la soco almuhim yamanna way abuurtaa way soo saarta waa biilka reerka qayb ka mid o ah yaman iyado musiiba wey meeshii baashaaba naga soo gaadhay inay yamantan umaynlay waa biilka reerka sagiir iyo kabiir islaanta maamada reerka joogta ee dhashay carruurta iyo hooyadood iyo iyaydood iyo aabahood iyo duqi iyo kuwa yararkii lix jiraha taqsiinta intaa la wada eg weliba say u cunaan axad u cuno weligeeda ma aragba waxaad arkaysaa nin faasliin buu wataa faasliin baa jeebka ku jirta daanku marinaya faasliinta daaku suusan u jeerin u dildilaacin taqsiintuna halkaa u tagto ruuxii laba madax buu yeelanhaya laba madax buu ruuxu noqonaya musiibo wey soomaalida waali waa ramiini ma yaqaanaan sida loo cuno idan baashaas baashaa waa ka jirtaa ma aha inaan ammaanayna baalka musiibo waa xaaraan sheekh khilaafka hore khilaaf waa ku dhisan waaqiciisaan lala socon lakin hadda waa la ogaaday baalkan aan lagu aafoomin ayib wuxuu yidhi iyadoo sidaa tahay yaman iyo eh, soomaaliyaba ay baalka aada u cunaan kana abuuraan kana shaqaystaan buui maca daalika jaamacat alcarab bay kugu jiraan bui labaduba jaamacat alcarabna qaadku waa qodobka koowaad ee mukhadiraadka in la dagaalama ah waa dhawood bayna waxaan ku darmanaynaa ree yaman duwal khaliij waxaa la qaadka joojiye zinada joojiya oo liwaadka alla joojiyo oo kana ma jirto gaalaa tiri mukhadiraad baa jira wax la yihahdo daraagis baa jira oo khamradii ka daraydna cura tanaaqudka caalam islaami ka taagan buui waa la yaabi daraagis baa la cadhsan bu xashiish baa la cadhsan iyo ofyon iyo iyo qaad khamradii iyo zinadii ribadii iyo lawaadkii waa fasxan adiga waxaa la rabaa inaad lagugu ciyaaro magtala hore dawla islaaman sidii mustahabal kulma mare derbi laguu saaro ninka laga cuur xaqiiqadaha la iska ogaado kitaabka loo yaqaan hadalka dambe hadalka dambe wuxuu ku qoranya kitaabka loo yaqaan almukhadiraat alkhatar daahim safxada saddex boqol toban iyo sideed mada majaalaadka kuu muuqanaya waxaa ka mid ah marka loo laabto xagga akhlaaqda iyo anshaxa athiqatu bilkufaari hiqa mutlaqa muslimiinta waxaad arkaysaa inay kalsooni xaddhaafa ku qabaanba gaalada muslimiintana ka shikanayaan ka cararayaan maalowd baan arkaya nairobi isli dhexeeda mid garh weyn etoobiya dowlad wanaagsan wey haddaad addisaba tegi lahayd ood malezanaw la fadhiisan lahayd malezanaw iyo etoobiyaba lagu amaano lagaa gadiba saad u aaminto wuxuuna kuleeyahy salifana garh weyn buu leeyahay waa saloolka u gaaban musiibadan haysata waa absat mithaal wey iska baddaa kuwo kaloo horay u horay horay u gaalooba oo dawlada ah iska baddaa in la aqbalo aqwaashooda waxaa caalam islaami iyo ka dhexeeya iyo gaalada wax la yihahdo in laiska kaalmaysto dhanka caskariga ah ama mukhaabaraatiga sirdoonka ah waa laga midaysan yahay taana ayaan lagugu sirin in la aqbalo aqwaashooda kasoo baxaysa warbaahinta saxaafada ka imanaysa idaacaadka ka imanaya tilfaaska ka imanaya ayadoo la ogyahay meesha muslimiinta laga baabiyo akhlaaqdooda diintooda dhaqankooda kalsoonidooda dadnimadooda laga baabiyo waa saxaafadda iclaanka wey iyo warbaahinta tii baan iska wadanaa wuxuu leeyahay sheekhaas doctor calbar markuu arrintaa tilmaamayo wa fi lbilaadi alislaamiya caraban wa cajaman taquumu ajhizat اliclaami wa aglabuha xukuumiy hadaad odhan lahayd shacab baa iskale wuxuu ku leeyahay warbaahinta dowladaha carabeed iyo kuwa cajamiga islaamiga aba maanta waxay u istaagaan buu badankeedna dowladda iskale bu warbaahintaan sheegaya badankeed dowladdaa iska le bidafci mi'aati almalaayiin min adolaraat sanawiya lishiraa'i alaflaam walmusalsalaat alhaabita licardiha cala ashucuub almuslimati wa taqdiiriha kama kama tuqadimu bitakriimi alfanaaniina walraaqisiina walraaqisaat fi ixtifaalaatin rasmiyatin yaxduruha gaaliban ra'iisu اdowla wayaxsiluuna fiiha cala mabaaliga طaa'ila maca alawsimati wاnnayaashiin wuxuu sheekhu leeyahay dowladaha carabeed iyo kuwa caajimta islaamka sheeganayaba warbaahintooda idaacadooda telefaaskooda iyo telefishinkooda in badan wuxuu sameeyaa buu ihi ayadoo idaacadooda dowladda weliba ay leedahay qaalibkeed in la bixiyo waxay bixiyaan buu i lacag malaayiin dolarad bay bixiyaan maxaa lagu qaban lacagta malaayiinta ah waxaa lagu soo iibsadaa filimo sheekooyin aflaam khariban oo zinadii iyo khamradii iyo wax dilkii iyo idabdaradii iyo anshixi dhan baabi'inayso akhlaaqda xum ummadda ku abuuraysa laga soo iibsanayaa buui markaasaa ummadda islaamka lagu sii daynba dhacdaha laga daari maxaa loo daarayaa in muslimiinta la baabi'iyo xaggan lagu suuxiya rabaa taqdiir inti lagu suuxiyo adoo suxsuo dhadhaba in hawsha lagaa dhamaysto taa waxaa ka daran buri fanaanba fanaanku ka xun yahay ee ka dhaqan xun yahay ee ka nijaasan yahay bay dowladda xurmaysaabar oo sharaftaa waxaa la sharfaaba fanaan fanaan fanaaniinta kuwa qoobka ka ciyaaree ragga ah gabdhaha qoobka ka ciyaara weliba ixtifaalaad baa loo sameeyaa buuri maharajaan baa loo samayn shir weyn baa loo qaban kadibna bilad baa madaxa loo gelin haaliban waxaa bilada bixin buui boqorka ama madaxweynaha bixin ama wasiirka tacliinta iyo thaqaafada bixin ama nijaaska bixinhay kadibba waxaa la siin buui bilado iyo nayaashiin baa la siinhaya taa waa maxay waa in ummad dhan kulligeed fanaaniin noqoto qobka ciyaar ummad kulligood isku shubta khamrada ha la socdo wey ninkii la rabay in cagaha laga garaaco intii biyo lagu barya si fiican loo jilciyo bangaana la geeyo haddii aad maamusto sharaftay oo tidha waa xidig dadko dhan hade xidigay noqon hayaan carruurta yarka maxaa ka sugi ayib kitaabka haddaan idiin sheegaya sabxada sideetan iyo lixaad ilaa sideetan todoba mushkilat lmuskiraat ayaa laga fiirinaya kitaabkiisa loo yaqaana almukhadiraat alkhatar daahim wuxuu le wayusama ahlu lghinaa'i qolyaha heese fanaaniinta waxaa lagu magacaabaa waalraqsi watamthiil nujuuma wa kawaakiba xidigo baa la yihahdaa iyo dayaxyo yuhtadaa bihadyiha wa yusaaru calaa nahjiha wa calaamaatin wa binajmi hum yataduusu maa maqli jirin idan ayagii baa xidiga lagaga dhigay waa in dharaqooda la qaado iyagoo lagu daydo sidoo loo labisto waa ku kaasa wa tubaacu ahaaniihim heesahoodii baa la iibiyaa buuhi sheikhu wa aflaamahum bimi'aati almalaayiin alati tadfacuha ashucuub alislaamiya can ayibi khatirin can tayibi khaatirin bacda an tama taqdiiruha buur waxaa keenay muslimiintu inay fanaaniinta heesahooda iibsadaan hadda kahor baa la suxiyey baa lasoo suxiyey muslimka iibsanay ordahaya iyo islaanta calida daadinaysa iyo kuraan lacagta la ogda islaantan qaawan ordaysi odayga dheh taagahayaba toban sano ka hor baa irbad lagu soo maday buuri irbaddu maxay ahayd horaan baa macnawiyaadkii iyo iimaankii laga soo dilay ninka waxaa le waa xidig saada cali warsame iyo hebelka khaliif magool iyo hebelka muxuu ahaaye hebel maxay ahayd hebelka sheekh daahir iyo soo wada waad garanaysaan hoballadii waa beri iyo durdur iyo isku soo boodkii waad garanaysaan ile soomaali baa tiini soddon labaatan sano ka hor ayaa haystay sheekh waxba hadda yaan la qosli labaatan sano ka hor marki ama shan iyo toban sano ka hor yacni labaatan sano taqriiban ka hor marka la yidhaahdo hoballadii waa beri baa caawa riwaayad ka dhigahaya xaafad heblaayo xaafadaas meel laga mara la waayahay tigidku casar dheer buu dhamaan jiray albaabkaa la isku dili jiray intaan la bixi karin tigidka waxay sugahayaan marka la gaaro cafiska xilli baa la cafin jiray inaad garanaysaan mooye markay hawshu sii dhamaanaysa riwaayaddu ay kala barh marayso dadku waa la iska sii dan jiray derbiyaha laga daada marka derbiyaha melka iska badaaye tu dadku derbiyaha laga daadan jiray hadduu wadaadka soomaali u aqoon badan maxaadariyada masaajid baa laga qaban xoog u oo tusbax dheer baa soo fadhiisan jirta masaajidka caaw hadda dhalinyara ay buuxday duqeyda kuba yaryihin sheekh muumin rag yar baa kusoo hadhay ay u badan yihin ma jira waagi hore sheekh kitaab haddii la akrin haddii cashar la bixin duqay waayelo lixdan jiro toddobaatan jiro konton jir baa ugu yaray wiilashii iyo dhalinyarada rag iyo dumarba meelaha qoobka ciyaarka iyo dhaansiga la taagnaan jiray iyo isusoboodka soo waa in runta la aamino wey maxaa keenay buu sheekhu kule waa hora ummadda la takhdiiriyey ummadda waa hora isba darogaa lagu dhuftay dareenkii baa ka tegey diinigii ah baa ka tegay booriga ku rakiban baa islaam iyo magac islaama ah mooyeen injiinka ku rakiban motoor ka saaran motoor gaalo wey ama akhlaaq xuma iyo fasaadi iimaan dara motoor fisqi a saara marka ummad soo dhimatay baa keenaysa buuri markaa inay lacagtii la baxaan oo heesii iibsadaan oo cajil qor-aan lagu leexan maayo muxaadara diin lagu leexan maayo wadaad xume inasid barana wadaadda wuxuu u bixiyey wadaad xume wadaad xume asna u bixiyey asna waa sii raaciy intii dambe marka sheekhu wuxuu leeyahay bacda an tama taqdiiruha wa taquumu ajizaة اliclaami fi اduwal اlislaamiya bidafci mi'aati اlmalaayiin min adolaraat liahli اlghinaءi wاlraqsi wاlmuusiqa wالtamhiil wtdfacu hadihi اduwal jawaaئiza tashjiiciya ضkhma liman yujidu alghinaaa walraqsa wa dawla ayuu leehay dawladahan waxay bixiyeenba lacago badan baa intaas faraan loo qey malaayiin baa loo qeybin buuri ninka kabanka heesta kataarka garaac yaqaan gabadha sida qoobka looga ciyaaro taqaan ka wax jila ee beenta ummadda ku lugeeya akhlaaqda kaga ciyaara maxaa loo siina abaalgudka in ummadda lagu dhiirigeliyo fisqiga diin la-anta lagu dhiirigeliyo bal dawladda maamuusa ruuxa sharfi buuri meeshii laliidi lahay ninka laga shaqayn lahaa saddex boqol toban iyo laba ilaa saddex boqol toban iyo saddex kitaabka alkhatar dahi waxaa ka mid a ah madaarta kuu muuqanaya ee jaahiliga ah asafar ilaa bilaad alkufri biduuni mubaririn sharciy in muslimiinta ay u safraan oo iska aadaan wadamada gaalada yurub iyo galbeed ayadoo wax sabab sharciga ku kalifay uusan jirin gaaladii in la dhex daaqsado o la dhex joogo ayaga la mushaarakeeyo oo lala wadaaga noloshoodii min alkaafiraati min gayri taxafud walaa nadarin fi cawaaqib in dhallinyaradii muslimiinta iyadii caalamul kufri tagtay yurub iyo galbeed ay iska guursadaan waxay guur ku sheegaan dumarka gaalada ay guursadaan ayagoon eegin ma ahlu kitaabba maxay tahay ma ma dhowrsan tahay mise ma dhowrsano maxay ahayd ilmaha meeshan kugu dhashaay muxuu noqon karaa culimmadu iyagoo ka asal ogol masalada kitaabiyad in la guursado haddana saxaabadu ijtihaadad bay leeyihiin ay yidhahdeen marka dambe ma banaano marka aad joogto waddan daaro kufrina ah, daaro carbin ah ilmaha adina uu fasaaday ma banaano bal axmed baa wuxuu leeyahy fii riwaaya canhu islaanta aad qabtay xaaskaada ee muslimadda ah hadday ku raacdo xilli badan oo ilmo intuu idinku dhasho waddankaas ilmihiina uu ku koro dhaqankii gaala uu qaadan kara aad joogtaan xataa uma galmoon kartid xaaskaadii baad u galmoon karin bu axmed leeyahy maxaa yeelay ilmaa meesha ka soo baxay ilmihiina dhaqanka u qaadan gaaladii aad waxgeed ku ilaali kadibna ilmaha fasaadkiisa asal u ahaa habeenka adigu soo gurguuratay baa asal u ahay marka banaankaadaba joog buu leeyahy axmed yani waa in la fiiriya cawaaqibta iska kitaabiyada rabbi baa fasaxay hawshu ma ah waxa ka imanaya hawshu waa in la eego xataa haddayba kitaabiyada kugu ekaan lahay maxay noqon lahay bal maanta waxay guursan guursanayaan almalaaxida waxaa yurub iyo galbeed jooga boqol kiiba sagaashan aan dheh mase sagaashan iyo shan dad ku dhaweyso dhalinyaro joogta finland baan weydiiyo o ka warrama dadkana dhex joogtaan waxay yidhahdeen boqol kiiba sagaashan iyo sagaal diin ma aaminsano labaatan sana lix iyo toban sanaan joogna waddanka diin ma aaminsano jaamacadoo annagaa ka baxna wax diin aaminsan yihin waa malaacido dahriyin wey shuuciyiin wey in yar oo reemiyi ah oo meel u dhaqaaqaan waayo fuqaradooda ah yaa maalinka xadda kaniisada tagtay shan ama afar an boqol kiiba shan aan dhannayn ayib malaaxido wey waa mushrikiin caadi ah iyo dahriyiin bal waxaa kaaga daray gabdhihii muslimaadka ahaa ee caalam alkufri bay guursan hayaan gaaladiiba guursanay reer koonfureedku waag hore odhan jireen markay gabadh muslimada gaal ay raacdo waxay odhan jireen maxay way ukufuushay may dhihi jireen gaal bay ufuushay warkaasaa fiican gaal bay ufuushay baa fiican way guursatay ilan wixii guur ma ahe saasaa fiican waxaa kaaga daran la inkiri mahayaba hadhow arkay habar ku weydiinaysa ama adigo ku weydiin gabadhaydii nin gaala qabaayo lacagtay soo dirta ka warran sheekhow ma ku xajiyi karaa mid baa i weydiiya hadda ka hor ariga shaksiya ayib waa musiibo waa gabadhaydi bu ku leeyay waa la hadli oo aabowda ku haya xoogow shilmo ay soo dirtay oo gaalka ay ka soo qaaday ama meel kaleba ay ka keentayna ma ku xajin karaaba ku leeyay mise ma ma qaadan kara waa ibni cumarkun la weydiiyaan umayn haya maxay ahayd dhiigga kanaacada mise daqsiga nin xaaji oo muxrim hadduu daqsi dilo ama ganaaca dilo dhiiggaa u daaday ka warran maxaa ka waajiba yidhahdeen carruurtii nabi maxamed baa shalay laysay markaas anag kanaaca weydiinaysaan iyo daqsi i weydiinaysa waa musiibo almuhim majaal siyaasi haddaad timaado almajaal siyaasi madaahirta jaahiliga ku muuqan waxaa ka mid a ah alinfitaax min adduwal alcaalam alislaami ilaa caalam alkufr waaba laysku furmay waa laysku darmaday ari ari ku yaacay ma arki jirta laba ari oo isgarab daaqayso isku fakaday iyo weyli iyo weyli iyo lodi oo laisku sii daayey waaba isku fakaday waa laisnuugahaya wax inoo kala dhowranba ma jiraan wixii dowla dowla duwal islaamiya la odhan jiray iyo gaalo waa la istinbaday ilaa ay noqoto alcilaaqa alslu fi lcilaaqa bayna duwal caalam alislami wa duwal lkufr alcalaaqa alaslu fiha waxa wey asil meeshii la rabay inay noqoto alasl fi alcalaaqa bayna almuslimiin waalkaafiriin alasl alxarbu waa inay noqoto kadibna silmigu iyo heshiisku uu ku yimaado cahdi iyo itifaaq iyo hudna la kala qaatay ayib o dhan baa la masakhay kadib halkaa waxaa la masakhay jihaadki kadib alxuruub marka waxay noqotay addaa'ira fi alcaalam alislaami haalibuha bayna almuslimiinba gaalada walaalaa nahay inag inaga baad iskugu noqonay bisababi alfurqati walnizac waliqaad min alacdaa kadib marka inagu isku mashquullay gaalaan laga mashquulay gaalada baa de adunka o dhan qabsatay waxaa adduun socon waa taqaanaa idan adduunka hadda maadaama infitaax siyaasi ah u dhacay oo laysdhex galo wax dhowranba uusan jirin adduunkana ka qarya waaxida hal tuule adduunku noqday caalamkii islaamka sheeganaya maanta waa un laba qaybood wey qayb gaaladu si toos u xukunto mubaashara sida afghanistan iyo lubnaan oo kale iyo falastiin iyo ciraaq iyo soomaaliya oo kale hadda wax ka taagan iyo qayb si indirecto loo maamulo gaalo maamusho almuhim ninka u weynaa meesha ka taliya ama maanta gaal wey kan islaamka sheeganaya madaxweynahana magacyaal wey wa hunaaka rajul akbar buu sheekh muqbil kuwan yararka xul waa local kontan iyo toddobadeeda madaxweyne boqor cabdallayaashan iyo boqor boqoradan iyo madaxweyneyaashan wuxuu waa xer wa hunaaka rajul akbar bu nin weyn baa jira oo kulligood xukumo ayib runtii wey waa runtii jazak khayran idan muslimiintu waxay noqdeen ducafaa yatawadaduuna kadib waxaan ku dagaalamaynaa saaxiibtinimada gaalada lagu dagalamay dowlad kasta dowladdan kale bay ku riixi hingoolka ku qaban kadinkana ku cidhiidhi si asagu ugu dhawaada gaalkii weynaa adduunka haysta warku marka waa isku dhammaaday ilaa hadda laga hadlayo carab ay ka hadlayso yuhuud tadbiicu lcalaaqaat yuhuud waxay leedahay anuu carab lama heshi ilaa ninka israa'iiliga ah iyo ninka sacuudiyaanka ah iyo ka yamaniga ah iyo ka ciraaqiga ah ay isku mid noqdaan la kala garan waayo dhaqaalaha labiska aqoonta haqaafada aragtida tatbiicu alcalaaqaat alsiyaasiya walijtimaaciya walfikriya waliqtisaadiya baa hadda laga wada hadlahaya maraykanna wuxuu leey ilaa ay carab oo dhan ay yuhuud iyo ayagu isku mid noqdaan waxba socon maayo hadda waad maqlaysaan shalay qolyahay ku sheegeen majlis eh, mxuu ahaa eh, majlis alamni majlis alkufri arucbi wey ay ku sheegeen baa yidhi shir baan qabanaynaa go-aan baan ka soo saaraynaa eh, cunaqabad iyo gawraca umuladooxa haza ka socda maraykan ba wuxuu hi lama kama hadli kartaan shirka ku hadtaga bur socda hal qodob ma soo saari kartaan haza waa ina dhamaato reer sacuudi boqoradii kuwait iyo <laughs> imaaraadkana seefay la badbood hayaan la lala ciyaarhayaa adiga ma ogta waad iska hadlaysaan markaa nar war waxaan islaan mahayn nagu lugeyniya baad dagaalamaysaan war diinta sheegaysay qabtaay in reer haza hal milyan iyo siddeed boqol oo kun ay israa'iil gowracdo xaggana ayada laga baryay shidaalka bal maalmo sii shidaalku iyadu soo maraa shidaalka khaza ay qaadato iyo biyaha iyo wax kastoo khaza ku baxaay dhaqaalaha dhaqaalahooda hantida yuhuud soo dhiibayso o dhan carabbaa bixisa la socdo hamoodan waxay yuhuud bixinayso shidaalka iyo hantida khaza la siina ay ku noo reer falastiin waxay cunaan oo dhan carabbaa bixisa waxayna mariyaan <laughs> jamciyadda qurbaha ka dhexaysay mariyaan markay mariyaan yuhuud baa lagu soo shubaa yuhuud baa lacagta akoon ku ridata kadibna shidaal iyo waxaa lagu siiya daawo iyo caalala lagu siiya ree falastin xaqiiqada waxa log macruufa weeye muran ma laha ayib tii baa laga da waa l lacagtiinina waan qaadanaynaa shidaal la bixin mayno ayaguna way dhammaan hayaan bullaacadda dhex jiifahayaan nalla ma jiro faynusation caddaatee kuwii baa yidhahaan xishoonnimo xoolihii islaam iyo carbeed ba inaga dhamaysanay bal xoguhu shidaalka hala siiyo maraykan xuu lama siin kar kama hadli kartaan adna waa laba muslimiin baana saasa islam ku nahay halkiinaa ku gaardiya jannaa lagu gelayaay waa yahay waad fiicantihiin musiiba musiibaan maraynaa sheekh waxaa ka mid a ah suurka kuu muuqanaya musaawaat mucdam duwal islami bayna almuwaطiniina muslimin wa kaafirihim musaawaata caama mطlaqa fi اlxuquuq wاlwaajibaat wa nasat calى dalika dasaatiirhum dastuurada caalamu islaami u qoran badankood badankood ama boqol kiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus weliba waxaa weeyaan in dadka waddanka degan ay siman yihiin ilahina wuxuu leey afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin walaa yajcal llahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiila almuminuuna tatakaafau dimaa'uhum fi lwathiiqa almadaniya nabig wuxuu ku qoray sal ly slam markuu yuhuud la galahay almuslimuuna ummatun duuna annaas muslimiintu waa ummad gooni oon dadka la baab ahayn keligood baa gooni u go an inta kanla waa budo gooni u tuman gaal gaal weeye maca alyahuudiina iyo maca almushrikiintiina muslimiintuna ummad gooni a ah wey isku baab ma nihin ma aamintan waan aamina feermeeya waa usuushii koobaad wey heshiiska koobaad nabigu gala wey sal ly slam ale warkaas waa horu ahaa akala dahr wa shariba maxaa jira dadku waa siman yihiin gaal iyo muslim isku mid wey xuquuqda iyo waajibaadka iyo dhan kasta waa ka siman yihiin dastuurka masarmaadada toddobaad waxaa ku qoran dhagaysahaad almuwaainuuna dadka aqbaada iyo gaalada iyo kuwa islaamka sheegtay iyo muslimiinta caaligooda joogaba lada alqaanuun kitaabkii gaalkaa wey qaanuunka waad fahanteen lada alqaanuun sawa waa siman yihin wahum mutasaawuuna fi lxuquuqi walwaajibaati alcaamati la tamyiiza baynahum fi dalika bisabab اljinsi aw اlasli aw اllugati aw اddiini aw اlcaqiida wadaad tacbaan oo xerow ah oo xili irmaanays oo risaalo yar lagu qoofalay ag kadibna lagu lagu qufulay furihina laga xoray ya hadha wuxuu kudhihi wa das wadan wadanka dastuurkan ku dhaqmee diini u yahay baa islaam ah isku islaamba ninkaan ma nihin wuxuu ihi shaafici aniyo ibnu culaya ibraahim xataa tawxiidkaa isku khilafsa laa ilaha illa hos xataa isku khilafsannahay bu iska bada wax kale maka waddooyinkeedu fadhiistay bul ummaddu dhumiyaa musiibaana haysata dadka wadanka degan eh, maka ahayd baqdaad almuhim qaanuun dadka waddanka degan masar joogaayay qaanuunka waa u siman yihiin xuquuqda lagu laga rabo xuquuqday leeyihin iyagu ruuxa muslimka xaquu leeyahay buu gaalkuna leeyahay waxa laga rabaa asna laga rabaa kala soocid ma jirto jinsiga lagu kala sooci maayo kan baa carabi a kanna waa cajami mamnuuc asalka lagu kala sooci maayo kanna waa ingumeed kanna waa gun mamnuuc luqada kan carabi fiican buu ka hadlaa kana ingiliish buu ka hadlaa lagu kala soci maayo islaamnimo ka waramayo gaalnima laa awe diin laguma kala soci karo kan waa muslim kana waa gaal mamnuuc fi lmasar kulligoodna waa saas la soco may haddii ay isku diin yihiin ka waran kana uu yahay khaariji uu yahay raafidi khabiis baatini ah mujrim gaal ah kana uu yahay salafi quux awil caqiida iyada mamnuuc caqiida lagu kala sooci karo diin lagu maxaa ka dhexeeya almuwaatana waddanka naga dhexeeya ciiddaa naga dhexaysa iya ninka dhexaysa ciidda ciidda ma yaa ku siiyey ana alarda yariuhaa cibaadiya saalixuun warku waa dhan yahay bal intaa waaba roon tahaye gaalkaa kaaga xaq badan waddankaada ruuxa muslimka iyo ka gaalka gaalkaa kaaga xaq badan caalam alislaami markaad wadal aad timaada aadan lahayn kii gaalkaa ee socotada ah iyo adiga muslimkaa ee korka ka yimid waddankaad gelaysaan ama sacuudi ha noqdo ama imaaraad ha noqdo ama meel kale ha noqdee adiga gaalka maraykanka ama yahuudiga ama israilga laba ajnabi baa tihiin la soco ajnabi wixii ree hebel ah ee waddanka u dhashay fayl bay gelahayaan ajaanibtu gaaladii iyo muslimiintii kor ka timid fayl bay gelahayaan rabudka nairobi sugmadaa soo degay adigii gaalka sawaaxiliga ahaa fayl baad soo gelaysa gaalada cadcadayd ee ku mudaba ee waddamaha kale u socday meel bay gelahayaan nafsa shay wey waa nuska dibqa alasli meel kastaba allahuma qolyaa yar anuma aqaan hadda inay bedeleen labaatan sano ka hor taqriiban nadan waxay lahaayeen ay kala saaraan muslimiinta iyo gaalada taa horta in hadda lagu tuntaan filahaya idan waa hawl baaba'day wey adoo waxa meesha ka shaqeynaya waa dastuurkii gaalo iyo nidaamkooda dhan kastaba oo lagu carabiyey ama lagu soomaaliyeeyey oo ushiin kaa hoos bixir ibnu taymiya wuxu uhi dadka qaarkood waaa la yaab waxaa la yaabi buui mabda baa loogu qori buu i qaab baa loogu qori wuu qaadan asagii baa qaabka loogu qori wuu diidi bu markuu qolyaha jahmiyada ashaacire la hadlaa iyo muctazile iyo iyo qolyaha bacd almuxadisiin oo aan wax badan fahansanayn buuri waxay hadda ka hor laayeen waa gaalnimo yaa siyaq kale cibaaraad kale oo maryo la huwiye baa loogu qori bu way qaadanayaan ayadoo yar qayaxan baa loo dhiibi wuxu dhihi waa gaalnimo kufr shar kale loo soo gelin wuxu dhihi waa diin iyo islaamnimo war doqonnimada ha laska ilaaliyu leeyahay markuu ka hadlay maslada waa taa waa taaganta marka loo laabto majaalka xagga dhaqaalaha iyo iqtisaadka iyo maalka jaahiliyada kuu muuqan waxaa ka mid a ah waxaynu qaadanay aragtidii gaalada ee qaabka dhaqaalaha loo sameeyo sida loo maamulo meelaha lagu bixiyo meelaha laga shaqaysto waa waxaan ku dabaqnay intaan soo qaadanay afkaartoodii iqtisaadiga ahayd ama maaliga ahayd baan caalam islaami laga fuliyay biduuni tamxiis in waxay ku saxnaa aad ka qaatay sharciga waafajisa hol loo baahan yahay laakiin qoriya qiiqi waa laisla qaataa baan kaga dhigna ilaa uu waagi dambe mid yidhi socon mayso wadaad ba wuxuu ka hadlay in gaalada waxa sanna laga qaatay ee diintaan ka hor imanayn wix kaan la tuuro ku kuwaa intuu xanaaqay ma soconayso waxay gaalo la timid waa inaan jumlatan wa tafsiilan wada qaano amaan wada diidno hala kala soocu ka xanaaqsan yahy wuxuu dhan wada gaalnimada inaan wada qaadano wada yeello iyo inaan wada xorra wax u dhexay ma jiraan war maye nabi maxamed sal lla ly slam salmaan alfarisi khita caskariya majuusiyuu ka qaatay sal ly slam farisi bu ahaa oo ree qolyihii majuusiyiinta iyuu ka soo islaama oo ka yimid khandaqi la qoday dhaqani carab taqaana mahayn kaartooyinka loo dagaalamo iyo qaabka loo dagaalamo qaab in magaalada lagu wareejiyo godad god weyn intii la jex lagu wareejiyo murado ku jabo laba surin dhowr surimood loo yarana seefa laga soo jeediyo lala fadhiisto caramaysan aqoon in banaan la isku gala yaqaaneen oo farduhu isjiiraan oo waranka la iska dusiiyo oo hawshu kala socoto maadaama khidadii uu salmaan alfarisi asalkeeda ay ka soo jeedo reer faris nabigu ma dhihin waan xoraynaa waa khida xarbiya diinna aan dhaawacaynin bal ka qayb qaadanaysa jihaadka iyo halgankii nabigu waa aqbalay sal ly slam idan marka adilo badan bu udaliishaday wadaadka doonaya lakin waxa la yeeli mayno annaga waxaan rabnaa inaad gaalnimada wada laqdaan ood wada walacdaan iyo ima inaad diidaan kulligeed musiibadna haysato kadib waxaad arkaysaa muslimiintu maanta kule nadariya ijtiraakiyaha la qaato hanti wadaag hanti wadaag waad garanaysa somaliya wuxuu ka ah duqoy baa ku dhammaaday si caro loo gurahay ama guryo loo dhisay eber baa lagu noqday hanti wadaag baynu ahayn kadibna waxaanu qaadanay shuuciyi maa tii baan ku dhammaanay ba lagu baaba inagoon dimuqraadiyadii gaalnimada kala gaadhin ma dhammaan ishtiraakiya la qaatay bal waxaad arkaysaa baaxid islaami ah oo caalim ah oo ku khaldamay mabda'a ishtiraakio kitaabka ka qoray doctor mustafa sibaaci ninkaad garanaysaan yaa wuxuu qoray kitaab leedahay ishtiraakiyat lislaam hanti wadaagga islaamka waa laguu surxin balaayadii waxaad arkaysaa mid qorhaya dimuqraadiyat lislaam gaalnimadii baa wadaaddo waaweyn arkaysaa intay ku khaldameen ayagoon baashi fahmin weligaa mabda iyo fikrad muuqata lama horbodo waxay ku caddaan adoon ogaadeen lama horbodo balaayada waa laga warsugaa intay horboodeen baa iyadoon baashiba la gaadhin bay gaalnimo weyn xagga dambe ka noqoto horana waaba ahayd dhibabka kuu muuqan waxaa ka mid a ah mid mabda raasimaal qaata mid eh, ishtiraakiye qaata mid shuuciye qaata mid qaata wax la garan waaye haddana china inagu soo socda china iyo hindiya baa soo socota maraykan wixiisii reer galbeed wuu ina maray meelaan ku dambaynayb raashna asna waa inuu tijaabiyo isna ina mar waxanagaga hadhay hadda waxaa soo socda mabda saddexaad oo kufriga ah, asagoon wuxuu noqon war omahaye bariga fog buu ka soo ee aasiya hintii iyo china iyo wuxuu ka socda iyo koriya iyo ayaguna waxbay soo wadaan bal hala sugo ninka noolba waxaa mid ah waxyaabaha kuu muuqan tasaahul tujaar almuslimiin xagga dhaqaalaha markaynu marayno muslimiintii wixii gacan wax ku hayo dhanba waxayba ku kalsoon yihiin si qalbisanna oola macaamilayaan gaalada waxay jecel yihiin ganacsatada muslimiinta hantilayaasha inay maal gashadaan waddamada gaalada dhaqaalahooda geeyaan ay waddankii maalgeliyaan ayagoon eegin maxaa laga ganacsan maxaad ku shirkoobaysaa ninkan gaalka ah hawl u taalla ma ah oo maalgelin bay ka sameeyeen ayadoo hantida ay bannaanka geynayaan ama gaala u geynayaan muslimiintu si aada iyo aad ay ugu baahan yihiin loona baaba ahay waxaad arkaysaa dawlado waaweyn qodobka saddexaad oo maal gashan haya dawlado kale oo gaala waddankooda maal gashanaya bal duwal khaliij hantiyada ka soo hadhay shidaalkooda iyo dhaqaalooda ka soo hadhay meel la geeyan la waayo galbeeda yurub baa loo diraa faaidulmaal baa loo yaqaana waa hanti aan waddankooda u baahnayn ka badatay wayb way buux dhaaftay koobshaha weliga ma way buux dhaaftay intii buux dhaaftay war nagu soo celiya ma ogol maraykan yurub baa lagu shuba yuhuud baana maamusha hal shayna kama qaban karaan lix iyo toban sano toban sana markay shaqayso ay balaayin noqotay adduunka rogto waxa la dhihi doolarka baa dhacay hoostaa la qaban dhush baa laga siin salkay tegi ma milyaaraadkay lahaayeen waxay tegi waxay kuso santamamaya meelahas kuso urursa doolarka baa loo ridaya waa kaarto u fiirso tobanka sana mar baa la sameeyaa xoogow dagaal buu geli maraykanku meel buu wax turtuuri kadib wuxu hi doolarka baa dhacay maxaa la rabaa hantida boqolaal san buux dhaafaysa carbeed xagga jirtay reer khaliij in ay baxdal rabaa kala nus la waayo inta kalena yuhuud baa maamusha shilin kama bixin karaan war hal malyan baan u bahanay kana ma odhan karaan waa bixiyaan uma diraan faaidulmaal haddii lagu soo leexiyo duwal khaliij hal bil batroolkoodu dhaqaalaha dheeraadka uu soo saaray iyagu u baahanya hadii lagu soo leexiyo wadaadba wuxuu leeyahay masar iyo sudan iyo afrikada bari oo dhan boqol iyo konton sano ku filaya miisanyaddooda boqol iyo konton sano waa boqol iyo konton sano miisanyaddooda keliya wey dhibkana haysa mota waa lagudhigi caalam islam faqiir maxaa faqiir adaa lagugu noolyahay sida goofani baa lagu saaran yahay ayib dhibkana haysta wey <clears throat> waxaa ka mid a dad u baahanta arrintaa faahfaahinta caalam islami dhaqaalihiisa meeshuu tago iyo hantida buux dhaaftay meesha lagu bixiyo almajala mujtama majalat almujtamac akhri cadadka afar boqol iyo labaatan iyo labo afar boqol iyo konton shan boqol iyo soddon shan boqol sagaashan iyo toddobo lix boqol siddeetan iyo shan acdadaa feeri akhri abxaad cilmi ah ku jirto kutusiisa xaqaaqi ku dhiibaysa xilligii la bixiyey intay tahay ninka feermeeyey hawsh dhan wax oo dhan baa ku qoran waad yaabaysa waxaa ka mid a madaahirta ku muuqanaya indimaam bacd duwal slaamiya ila almunadamaat aliqtisaadi duwaliya dowlada caalam islam waxay ku biirhayaan ururo dhaqaale oo caalamka ka jiro addunya eh, waaweyn sida munadamada loo yaqaan albanku dawli banka bankiga adduunka dhexeeya sanduuqu naqdi dawli waa lagu biirhaya munadamat alaqdiya waziraaca faw ta loo yaqaan soo iyada maahayn almuhim munadamat alcamal adduwaliya intuba waa lagu biiri dhaqaala la bixin markaad ku biirto tiraa dawlad duwal khaliij baa ka tirsan caalamka o dhan baa ka tirsane markaad ku biirto dhaqaala lagaa raba idan duwal caalam islami dhaqaalaha unbay ku wareejiyaan muasasaadkaas hadhow ma dhihi karaan wixaan aan bixinayna bal maanta soomaaliya qaxayse hal mar ku leexiya ma maamuli karaan gaalaa maamusha ayagu marka waa bixiyaan dhiibo un wey iga qaad belowgee war wixii aan dhiibaynin boqolaalan sano aw soomalian daarfor wax lagu qaban maayo oo soomaaliya mar wax lagu qabanayo mar qaadaha loo dari maayo abadan idan wax kale dawladuhu ma qabtaan lacagtun baa laga guraa ama inay wax ka maamulaan hantidu xaggee ku bixi la eegi maayo asal ahaan ha iska banaanaado ruuxa muslimka ama dowladda muslimka inay munadama caalamiya ku biirto dunida waxuun ka qabanaysa ha qaab ganacsi ba allah ka dhigay laakiin shuruud bay u baahan tahay shuruud badan baa loo dejiya ilaa dhowr iyo toban shardi laakiin waxaa ka mid ah a heshiiskaad la gelaysa dowladda ama munadamada in uusan sidanin wax aan maxduur sharci ah waxaana banaanayn banki baa lacag u dhiibtay munadamada ku biirtay waxay ka shaqaysaaba khamrada mukhadiraadka balaa laga shaqeeya kutub alilxaad walkufri baa intii lagu daabaca la nashrinaya nobel baris ba waxaa lagu siinayaa gaalo ayib bal qodobaha qaarkood waxaa ka mid a inaan dowladaha ka soo horjeeda siyaasadda reer galbeedka reer yurubka aan shilin lagu aan la siin karin adna dhaqaaledaad bixinaysa adaa lagaa qaadi walaalkana waxaa leeyahy reer galbeed ka so horjeeda wax laga siin karo shardiga labaad waxaa ka mid ah a heshiiskaad la gelaysa gaalku waa inuu yahay heshiis muaqad oo madalaysan ama mutlaq ahoo xilligaa duntaad ka bixi karto tahay hadda galaan dowlada caalam islamiga waa ta'biid weligeedba wey weligeedba heshiis weligiiba ah waxaa ka mid ah in dowladdaad la heshiin iyo ururkaad la heshiin aysan muslimiinta la dagaalamayn oon muxaaribo ahayn dowlad aan maanta muxaaribo ahayn oon islaamka la dagaalamaynin aniga ma ogi allaahuma in latin america laga helo kuwa roon ma aqaan ayaa shacaali nuuraye ma filhayo ah waa saas mujrim wey waa msaan baan umaleeya waa loo heshiiyey waa loo heshiiyey soomaalida waaga isgumaada hayeen baa qolyo geel la joogaa lasoo weeraray intii la isqaybiyey yaa ciidanna hawd buu galay nimanna geel iyo dhalinyaradii joogta gac ku siiyeen marka raggi lalaay geel la qaday wiil yar baa fiigay oo cararay mid baa qori la daba orday isagoo cararhaya wuxuu arkay niman xagga taagan kuwaasoo islaan mooday alla adeerow alla adeerow alla adeerow iga reeb buuri waa ragg usoo heshiiyey wuxuu war hooy ka hadh ka hadh aniga islaan hayn mooda ka hadh buuri kii caysanay la hadlahayaa war hooy ka hadh buuri ka hadh aniga islaan hay moode ka hadh markuu soo gaadho beerka la goy wax dhacay wey maaha kaftan waa xaalad jirta wey oo laga yaabo ragga ragga qaarkeed ee dabada la gasho si si kastaba noqotee gaalaba waynu isqaybiyeen un sidai raggaa isku qaybiyeen unbay bay leeyihin warhoy ka hadh adiga islan hay moodee ka hadh waa un saas xaggaad u barxi ayagaa kaa horreeya xaggaad u barxi way kaa horreeyaan ayagaa iskhilaafi waa sheeka berley laakiin kulli waxay ka midaysan yihiin ninka loo yaqaan doctor cabdisataar iyo wuxuu leeyay waxaan la yaabay anigu aad oo la yaaba bu uhi colaadda u dhexaysa gaalada dhexdooda mabaadidooda iyo markii islaam la sheego midaygo midooya ma fahmi waayo bu say u dagaalami oo caddaa u yihiin ee falesh isku goyn baa la sheegay islaam waaba midaysan yihin bu waa walaalo goortay waxaan ku heshiiyen baan u fahmi waayo buuri hadduusan ilaahay ii sheegi lahayn weligay ma rumeeyan buuri hadduusan rabbi ii sheegi lahay anuu maba aamineyn bu nimanka sida u dagaalami ee isdabagoyn ee baa haddana hadhow markii muslimiin la sheegay heshiin oo walaalo ah waa arrin cajiiba wey wamaa dalika way soo kala socdaan muslimiinta qodobka afraad waxaa ka mid a shardiga eh, laasimka ah heshiiska iyo ka mid noqoshada munaadamadan iyo dowladdan iyo ururkan waa inaad raalli ku tan lagugu qasbo nin raalli ku ah kulligood waa lagu qasba ama qaybna diinlaan bay u galeen waxaa shan ah oo shardiga shanaad oo laabudda minhu ah in shaksiyaddii iyo dadnimadii dowladda islaamka ama ruuxa ku biiraya ururkan gaalka ah ku biiraya limaslaxa muslimiin ugu ku biirayay waa in haybaddii iyo sharaftii iyo maqalkii iyo muuqaalka ruuxa u lahaa usan dhumin haddii meesha aad ku dhalaalaysaba oo lagugu camajojin cagtaba lagu marnayo waxba aaba ka-ahayn iska kaa wato doqon can naas aad tahay ma geli kartid majaaladka ku muuqan waxaa ka mid ah ee fi janib almaal warka waa soo gaabinhaya minax alsharikaat walmu'asasaat alkaafira xaqa alimtiyaas waxaad arkaysa dowlad islaam ah mashruuc weyn bay dowladdu soo qadimaysaa waxay leedahay intaastoo kambani ha u tartamaan kambani gaa lagu wareejinaya inu hawsha qabto kambani gaal ayaa la siin mashruucii dhannaa ee biyo xidheenkaha ama dhismahaa ama guriyeyntaha ama dibadhuska ah asagaa la siin haya ayagoo joogaan intaasoo maaso islaami oo qaban karta xaggana ka faa'idaysan karta waxaad arkaysaa ninka muslimka muslimkaa ah oy laba ruuxoo muslimiin isgara fadhiyaan iyo gaal kaloo ganacsanaya meeqaad siinaysa xabada tuusaha labaatan iyo shan adiguna labaatan iyo afar gaalku ku leexanhaya adduunye caabud ma eegayo shilinkan labaatan iyo shanta shilin oo bixiyey gaal jeebkiibay bay tagta tagta hadhownaada lagugu dilay xabadda risaasta wixii lagu iibin lahaa wey laakiin shilinka walaalka muslimka aada siisay waa shilin adiga kaa baxay adigana kugu soo noqday wey adaa lagaa qaaday adaa laguu qaaday macnaha waa la fahmi laya musiibadan haysata kamidta intiina hadda joogta kenya saa labtarkiina adoo heli kara inaad dad muslimiin wax ka iibsataad maanta la ku daba wareegeysa wax la garan waaye gaale iyo sinka kuwa madax duuban oo war labaatan shilin iyo shan shilin oo isdhiman waxba ku yeeli maysa iimaankaas ka qaadire muslimiinta wax ka iibso ayib waaguu ingiriisku jooga soomaaliya caalam islaamina boqol lixdan uu gumaysan jiray wixii faransiis iyo ay ka qaateen mooyeen iyo holandhiiska indunisia ku habsadeen mooyeen waxyaabuu u baahan yahay ee bariga dhexa lagu sameeyo wuxuu ka tirsan jiray london buu ka dirsan jiray wasaaiqi baa taalla waxaa lii maxaad saa u shilinka la dangalay waa meel ingiriisku anfacayaa buui laakiin shilinka bariga dhexdhacay ninka aniga i dilahayuu caawinaya allah ibaari fi yunus magaagay joogto meel kalean ku maqnaay waa saas yunus soomaaliya laga cabi jiray nine trg iyo nine tog laga cabi jiray waxaa laga keeni jiray israa'iil yacni muslimiintu qaabkay baraadliyada iskaga jiifaan iyo qaabka loola xisaabtamaya kala duwanba intiina maanta waddanka joogta adaad ku tashataan war shilinkaada ruux muslim ha galo dhaqaalina kor soo kici laha dadkan meesha degana gaalada ana ka hibaysan lahayn dhulkana waa geli lahaye idinkii baa felasha saxaabin hayaba dukaan baad ka agfuran uba xanaaqi ninka soomaaliga indhaha baa guudan hayaba oo miirsaqdaada culhaya maxaa kaa maqan lama yaqaan gaaladaa ku dhanta hawshaa gaalka wa laga bada wa ka agfurto dambaka ma lahaba allahma kuwan kuwan hindida gaalada qeybo ka mida ma aqaan musiibo wey adduunyadu idan muslimiintu waxay u muuqdeen maadiyiin sida gaale in loo fikiro shilinka loo raadiya hawshu iska noqota si kastaba noqotee shirkadihii waaweynaa marka la tartamhaya gaalba wax yaa lagu wareejinaya iyadoo laga yaaba in xagga gacanta laga siman yahay kharashka waxba isdheerayn loo danayn mayo ruuxa muslim gaalkaas laadahaya inaan nahay dad hormaray oo mutadawirin ah waxaa weeyaan muqaawalaadkan bixinayno iyo camaashaan bixinayno waxaan siinaa kolba shirkadii wax sax noo keensata kan muslimka kuu keensada wax jajaban wax jaban intaad dhamaystirto u hagaajisaa isaa yeel war waxaana qaamaa tiraada naas nuujin maad fiisid balalin baa jirta ma waa lohan jir mugta geela magi adoo hala yar wata nin geel harweyn usoo ororay xoogo balalin baa jirto loo yar balaliy intaan geela weyn ku qaban war naas nuujin haddii la waa socon maayo taa macneed ma aha hal la exdo markii darci la garaa loo kala exdamaya waxaa weeyaan wuxuu muslim mudnaa ayaa gaalada loo tabanhayaa gaalo jecelnimo darteed ay noocdunahado waxaad arkaysaa sharikaad gaaloo la siinhayo la odhanaya waxaa ayagunbaa soo dhoofin kara ama suuq geyn kara ama soo dejin kara ama dhoofin kara dhan waa ka ixtikaar dhanna waa tafdiilu kaafirin wa mushrikin calaa muslim intaasoo mafaasid baa ku jirta way fara badan tahay haddii leedahay majaalaadka ay maxaan kuusoo sheegay lix majaal waa intii laga dhaqaaqay intaasba jaahiliyo qeybna gaalnimo waaweyna qeybna gaalnimo yaryar ah baa hawsha ka buuxday meel inoo caymatay xataa masaalix alcaama hadaad fiiriso nooma nooma cayman idan hadalkii ahaa naxnu fii jaahiliyatin fii mujtamacaat jaahiliya warcad wey bannaankuu yaallaa muranna ma laha taana ka dhalan mayso inaan dhahno shucuubtu waa gaalo laakiin andimadu inaysan diin shuqul ku lahayn waa iska caddahay taa la isweydiin maayo intaas marka waa ru'ya islaamiya fi fii mujtamacatin almucaasira amaa xukmu diyaar konton iyo toddobada dowladeed maanta adduunka ka jiraay xukumkoodu marka khulaaso la bixiyo kulligood waa daaru kufrin laa daaru islaam meel maanta la odhan karaayo dowla islaamiya ka jirta waxaa uun jira soomaaliya iyo afghanistan calaa madhabin mukhtalifin fiih madhabka odhanaya weeye haddii imaara islaamiya ama dowla islaamiya ay dhisnayd kadibna gaalo ku soo duusho oy gaaladii waddankii qabsato inta halgan iyo jihaad uu ka socdo waddankii ma odhanayna waa daaru kufri mise waa daaru islaama islaamin weeye nadaran limaa sabaq maadaama waagi hore ay ahayd imaara islaamiya dawla islaamiya ay ka jirtay gaalana qabsatay welina xabadda ay dhacaysoon gaalo weli aysan aysan hurdaladin nabadna ku seexanin waddankii haba qabsatay laakiin weli xabaddu dhacayso ilaa xabaddu ay ka dhammaanayso oy muslimiintu isdhiibahayaan wadaaddaha waxay lein waa daaru islaam haddaba madhabka haddaynu qabsano maxaakim baa soomaaliya haysa dowladda islaam imaara ka jirta khatara ood garanaysaa idan gaalaa kusoo duushay waddankii waa la qabsaday laakiin muslimiintu weli waa halgamayaan jihaad baa socda idan waxaan leenahay waa daaru islaamin soomaaliya calaa hada almadhab afghanistan imaara islaamiya ka jirta gaalaa ku duushay waa la qabsaday laakiin weli xabaddu waa ka dhacaysa waa ujeedaan weliba mid kulul yaa ka socota idna waa daaru islaam labadaa markaan ka soo reebno calaa hada madhab ka soo reebno intooda kale konton iyo shanta kale waxaan leenahay kulligu waa daaru kufrin khulaasada caddaynta iyo adiladan habeen waxayno noqon doontaa insha allahu tacaala jamcaha jamcahan ku xiga wabilahi towfiiq